assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu walaalaha aan loo jecelnahay ee daafaha dunida naga dhegaysanaya kuwa ayna daawanayaan kuwana ayna dhegaysan doonaan ama na daawan doonaan dhammaantiinba waxaan isku salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kala wacan oo kala quruxsan maalmuhu midaba waa maalinteedii caynkeede maantay waa barnaamijkii aan kula taliyee talama qaadan iyo saaxibulfadiila sheekh maxamuud sheekh xasan abu dalxa xafidahu llahu waracaahu oo rabadaankii iyo fasaxyadii aan ku kala maqnayn allah awooda sare lahina uu isu sokaaye celiyey maantay oo uu dib noogu bilaaban doono barnaamijkaasi haddii allah awooda sare raalli ka noqdo saaxiibadaanu jecelnahay oo barnaamijka waxaa farsamada noo haya mukhtaar oo jooga minneapolis qawzan oo isaguna fadhiya ohio colombos iyo abu dacwa oo toronto iyo canada jooga waa axmed ibawaqaca oo isaguna idinkala hadlaya salt city utah ilaahay baa mahadda iska leh tiirka aan ku taagannahay iyo halbowlaha barnaamijkan oo isaguna iskandanebiyan ka fadhiya saaxibulfadiila sheekh maxamuud sheekh xasan abudalxa dalxa xafidahu llahu wa racaahu barnaamijku waa barnaamijkii aan kula taliya talama qaadan waxaad kusoo dirsan kartaa barnaamijkaasi oad ku duubi kartaa codkaaga telefoonka lambarkiisu yahay lix hal labo saddex hal afar lix afar sideed hal maalin walba oo sabta ah labada duhurnimo minneapolis ayuu barnaamijkaasi baxaa saaxibulfadiila marka hore waa ku soo dhaweynayaa iyo kelimadaadii falyatafadal mashkuuran wama'juura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أيها الأحبة في الله وحال نكو السلام يا أنيقنا salaanta islaamka fasalaamu اllahi calaykum waraxmatu wbarakaatuh faas'alu allaha jala wacalaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaati alculaa sida uu nagu kulmiyey ashabaka alcankabuutiya annagoo aad u kala fog oo weliba inteena badan aanu is arkaynin inuu nagu kulmiyo jannadiisa jannaati cadnin jannaatu lfirdows inahu waliyu dalika walqaadiru calayh ramadaankii iyo fasaxyadii samarka kadib allah waxaan mahad ugu celinayaa inaannu mar kale isku soo laabannay ilaahay baana fadliga iyo dheeraadka iyo caafimaadka iyo awoodda asaga keligii baa iska leh subxaanahu wa tacaala amaa kelimada aan doonayo caawa inaan ka hormariyo kelimadii barnaamijkeenna qiimaha badan ee la magac baxay waan kula taline talada ma qaadan ila tali waan kula taline talada ma qaadan saddex qodob ayuu ka koobnaan doonaa kelimada aan ka hormarinayo kelimadaasi ama saddexdaa kelimo waxaa cinwaan u ah goorta aan doonayno ilmaheennu inay nagu kalsoonaadaan goorta aan doonayno ilmaheennu inay nala tashadaan goorta aannu doonayno ilmaheennu inayna aaminaan sirtoodana nagu aaminaan danahooda hoosena ay noo sheegtaan goorta ilmaheennu aan doonayna inay saaxiibbo hoose inay nala noqdaan waxaa lagama maarmaana ah inaan raadinno miftaaxa ama furaha kalsoonida labada waalid haddii aan si kale u dhaho labada isqabto oo isku kalsoonaataay waxay u dhigantaa inay ilmahaagu kugu kalsoonaadaan haddii taa cagsigeeda ama kasoo horjeedkeeda la fasirana waxay noqonaysaa inay labada waalid isku kalsoonaan waayaan midhaha dacarta ah ee laga guranayo ee natiijo xumada ah ee kriminalka ah ee xabsiga ah ee daroogada ah ee jahliga ah ee waxbarasho la'aanta ah wareegga leh waxaa waxay ka dhalanaya isku kalsooni la'aanta labaanuhu inay isku kalsoonaan waayaan midhaha laga dhala ka dhalanaya ama laga guranayaay waa inay carruurteennu sidaa noqdaan su-aashani waa su-aal aan doonayo sidii liinta inaan u miirno maskaxdeenna inaannu tuujinno qalin iyo buug inaad qaadato keliga aad meel fadhiisato biyacad cad aad soo qaadato khudaar hartaada aad dhigto teleefoonka aad iska xidho meelaan tiifi lahayn aad fadhiisato ama aad bannaanka aaddo hawada aad soo qaadato kadibna aad si dhaba adoo maskaxdaada iyo maankaagu uu joogo inaad ka fikirto talow furaha lagu furo kalsoonida lamaanuhu muxuu noqon karaa furaha si ay ilmahaygu iigu kalsoonaadaan waa shaqo guri oon doonayo inaan ka wada qayb qaadanno qolyaha facebooka sida tooska oga daawanaya barnaamijka waan jeclaan lahaa inay afkaartooda iyo qoraalladooda ay ka dhiitaan bal qof kasta oo dhegaysan doona ama hadda dhegaysanaya inuu qodobkaasi daawadiisa raadiyo waxaan ku qanacsanahay lamaanaho isku kalsoonaada inay u dhiganto inay carruurteennu noo soo dhowaadaan inay carruurteennu quluubtooda ayna siiyaan wadnahooda ayna siiyaan oo ay dhegahoodana siiyaan maxaa yeelay labadeenna isku kalsoon wuxuu arkayaa ixtiraam dhexdeenna yaalla wuxuu arkayaa sabar iyo dulqaad dhexdeenna yaalla wuxuu arkayaa muusood dhoolla caddayn iyo qosol dhexdeenna yaalla wuxuu arkayaa tacaawun wax wada qabsasho dhexdeenna yaalla wuxuu arkayaa ammaan labaanihii oo is ammaanaya wuxuu arkayaa ayagoo isu tanasulaya oo isu dooraya maya aabbaa qaadan maya hooyaa qaadan maya adigu qaado maya adigu arrinkaas samee maya adaa iiga xaqleh maya adaa iiga mudan maya adaa iiga fiican maya anugu maalin kalaan sameeyey maya adiga wuxuu arkayaa kalsoonida dhex taala lamaanaha wuxuu arkayaa ayagoo xaqooda isu ayagoo isu daynaya ayagoo isu adeegaya ayagoo hadiye isu keenaya kullu daalika ilmuhu waxay ku qorm arrintaasi ilmaha qalbigiisii qalbigiisay ku qormaysaa maskaxdiisay ku dhigmaysaa indhihiisuu ku arkayaa dhagihiisuu ku maqlayaa huna ayuu ilmihii kuu soo dhowaanayaa kuu soo dhowaanayaa qalbigiisana ku siinayaa kuuna daacad noqonayaa saaxiibkiisa koowaad adiga weye saaxiibkiisa labaad adiga weye saaxiibkiisa saddexaad adiga weye adigaa saaxiibka run eray kasta oo sheegto wuxuu u qaadanayaa run kaftan kastood ku dhahda wuxuu u qaadanayaa run lianna labadiina isu kalsoon qodobkaa waxaan doonayaa hooyo kastoo ilmaheeda ka calaacalaysa aabbo kastoo ilmihiisa la ooyaya inaanu baadidaa wada raadinno oon isweydiinnoon dhahno salow labadeenna ma isu kalsoonnahay si ay ilmeheenu noogu kalsoonaadaan waa hadiyad khaas ah rajana aan ka qabo inay dad badan ka faa'iidaysaan noloshoodana ay dib u dhisaan gartaanna cudurku meesha uu ka yimid garowsadaanna ilmaha waxa duurgalka ka dhigay daroogadana quud ooga dhigay kadibna dil iyo baltajinnimo iyo gaangis kadibna xabsi ku dambeeyo hooyaduna ilmaha illinta ka qubato aabbahana miriqiisaba la waayo afkii baa juuqda gabay horta qodobkaasi waa saddexda qodobeena caawa idinku talagalay qodob ka mida wey qodobka labaad oo aan doonayo aragti caafimaad qabta inaan ku eegno ilmahaaga wakti intee dhan baa siisaa waa su'aal da'weyn una baahan daacadnimo haddaase ducaysato haddaad meel dugsi a gasho haddaad qalin iyo warqad soo qaadato haddii aad si dhaba u fikirto haddaad naftaada runta u sheegto haddaada naftaada been ku maaweelinin waaqicaagana aad ka run sheegto waxaa kuu soo baxaya jawaab jawaab waxaa kuu soo baxaysa xisaab ahaan markii la isku dhufto qalbigaagu uu la ooyayo lana gilgilanayo aadna isweydiin doonto oo ma intanay kaa mudan yihiin ilmahaaga wakti intee dhan baad siisaa intee leeg baad la fadhiisataa ilmahaaga intaad la joogto oo la fadhiisato iyo saaxiibka ama saaxiibta intaad la fadhiisato yaa badan ilmahaaga inteed leegbaad la qososhaa inta aad saaxiibadan la qososho iyo intaad ilmahaaga la qososho yaa badan ilmahaaga ma la faraxdaa intaad ilmahaaga la faraxdo iyo inta aad u aad la faraxdo saaxiibka yaa badan ilmahaaga ma u sabartaa intaad ayaga u dulqaadato iyo intaad saaxiibada u dulqaadato koodee badan ilmahaaga ma u cudur daarta hadduu khalad ku dhaco inta aad saaxiibada u cudur daarto iyo intaad ilmahaaga u cudur daarto koodee badan ilmahaaga ma bartaa waxbarashada aad adigu taqaan farta ma bartaa qur'aanka ma bartaa culuumta kale ee taqaano ma ka caawisaa oo ma bartaa ilmahaaga iyo adiga cunto ma wada cuntaan oo hal meel ma ku wada qadaysaan ama ku wada cashaysaan ma ku wada qureecataan hadday duruuftu saamaxdo oo aad wada joogtaan salaadii guriga ku soo gashay ma isla tukataan oo jamaacaan ma u tukataan ma wada daawataan khayrka khayraadka ma wada daawataan oo qur'aanka ma wada dhegaysataan oo muxaadaraadka ma wada dhegaysataan ilmahaaga wax ma wada daawataan bannaanka ma wada aadaan badda ma wada aadaan duurka ma wada aadaan cunto bannaanka ma ka soo wada cuntaan hawada ma soo wada qaadataan ma u sheekaysaa ilmahaaga af soomaaliga ma bartaa masaajidka ma u raacdaa jamaacada ma tustaa sida loo tukanaya ma bartaa sida loo soomaya ma bartaa xijaabka gabadhaada ma bartaa sababtay xijaabka u qabto ma bartaa gabadhaada qaan gaadhay say caado oga qabaysato ma bartaa midda guurka gaadhay mas-uuliyad say u qaadi lahayd ma bartaa wiilkaaga qaan gaadhay siduu mas-uuliyad u qaadi lahaa reer u qaadi lahaa ma bartaa qur-aanka inteen leeg baad ka akridaan jacaylka ilaahay inteen leeg baad ka bartaa wadankii uu ka yimid inteen leeg baad u sharaxdaa qaraabiyo qoys inteed ku xidhaa ilmahaadii inteed wakti siisaa waa su-aal muhiima una baahan xaqiiqatan qof walba inuu daacad ka noqdo beddelana gaabinta uu ka gaabiyey ilmihiis qodobkaana waa qodobka labaad qodobka saddexaad ugu dambeeya kelimadayda xaggeed deganta xaggeed joogtaa waddankeed joogtaa yaa deris kula ah yaa deris kula ah yaa waxbara carruurta shaarica iyo waddada yay kula kulmaan waddankeed joogtaa ma waxaad joogtaa waddan addinka laga maqlayo ma waxaad joogtaa waddan shaarica iyo waddada uu ilmaha tarbiyeynayo ma waxaad joogtaa waddan wax kastoo ilmuhu ay cunanay xalaal u yahay waxaad joogtaa waddan ay xuquuqda koobaad ay ilmuhu leeyihiin xaggeed joogtaa ma waxaad joogtaa waddan ay gurigaaga ku nool yihiin eeddo habaryar gabarh shaqaalo ah gabar qaraabo ah xaggeed ku noosha inaannu garanno meesha aan ku nool nahay iyo waddanka aanu ku nool nahay inaannu garanno macnaheedu waxay u dhigantaa waxaan badbaadin karaa ilmahayga waxaan badbaadin karaa reertayga waxay u dhigantaa maxaan u baahnahay waxay u dhigantaa carruurtaydu maxay u baahan yihiin inaad garan weydo meesha aad ku nooshahay macnaheedu waa khasaaro macnaheedu waa aan ku celiya waa khasaaro nacam inaad garato waddanka aad joogto inaad garato meeshaad ku nooshahay inaad garato ujeeddada aad u joogto ee lagu keenay macnaheedu waxay u dhigantaa inaad ilmahaagii iyo reerkaagii badbaadinayso inaad garan weydo waa khasaaro oo aad u noolaato sidii adigoo waddankii ku nool waa khasaaro waxaan rabaa inaan gaadho saddexdaa qodob si ay ilmaheennu sirta noogu dhiibtaan saaxiibbana loo oo noola noqdaan waa inaan raadinno miftaaxa iyo furaha kalsoonida lamaanaha waa qodob qodobka labaad wakhti intee la eg baad ilmahaaga siisaa qodob saddexaad xaggeed ku noosha saddexdaa qodob waxaan ka soo shiilay oon ka soo dhex saaray waaqica aanu ku nool lahay iyo daraasada aan sameeyey dhibku xaggee ka jiraa daawadusu xaggee ku jirtaa fa as'alu allaha tabaaraka wa tacaala ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu kelimada uu nagu anfaco ayuha alaxibatu fillaah haddana waxaan doonayaa inaan mayiga ku wareejiyo walaalaha qiimaha badan ee khaaliga ah ee wakhtigooda u huray inay walaalahood u khidmeeyaan meel alla meelay ay ka joogaanba una soo gudbiyaan kuna soo gudbiyaan u soo gudbiyaan su'aalahooda iyo baahida ay dareemayaan oguna soo gudbayaan cod nadiifa ah oo macaan tilmaamay iyo qalbi ay ku jirto ama ay ka muuqanayso xubbi iyo jacayl xurqo uu ka gubanayo qofku waxa uu maqlayo qalbi doonaya inuu wax badbaadiyo qalbi doonaya bulshadu in ay wanaagsanaato ku soo dhowaadaan leehay walaalihiin codkooda iyo su'aalaha aad soo dhiibateen ku soo dhowaadaan baaraka allahu fiikum ما شاء الله جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك الله سبحانه وتعالى الشيخ الفاضل hakula cabsiiyo nabiyullaahi moxamed webiga cowthar sida sharafta badan ee aada sheikhuna alfaadil u badbaadinayso bulshadeenna kala daadsan ee dhibaatooyinku ay dhinac walba ka haystaan hawsha aada maanta cabirtay ee ciyaalka ama ilmuhuna runtii waxa weeye sheikhuna alfaadil waxa ay ka dhasheen singal maadarka faraha badan ee buuxdhaafiyey dhulka oo dhan iyo ilmaha xabsiyada ku jira kuwa luuqadda ilaaway iyo kuwa diintiiba baal maray intuba waxay ka dhasheen sheikhuna alfaadil owlaad la dayacay alla subxaanahu watacaala ha nagu jiheeyo inaan usoo jeesano oo aan si qoto dheer u dhuuxno hadallada xikmada allaka cabsiga leh ee aada sheikhun alfaadil nagu dhiirigelinayso mar walba tanina waaba midii ugu darneed haddii aan u gudbo sheikhun alfaadil faa ugu horeysa waxay leedahay nin ayaa i qaba awlaad fara badan ayaa ilahayna kala siiyey ayay tiri sheikhun alfaadil laakiin waxay tiri maalintii ninkaasi i guursaday ilaa iyo maantay waa uu shalaysan yahay wuxuuna shallaay iyo murugo ka qabaa guurkeenna wuxuu ku sheekeeyaa inay nasiib darro ahayd inaan isguursanay wuxuu igu tilmaamaa inaan ahay tokafeero wuxuu sheegay inaan shaqo u waayay iyada guurkeeda la-ajligeed waxa uu yidhi waxa ay tiri sheekhu alfaadil haddii ilmahayagu ay qur-aanka ku xumaado ama iskuulka ay darajo hoose keenaan wuxuu cileeyaa familiskayga iyo meesha aan kasoo jeedo wuxuuna ku calacalaa ayay tiri aada ayaan u nasiib xumahay oo qof tokafeero ah ayaa guriga ii joogta xaalkayga ma fiicna mar ilmaha ayaan fiiriyaa marna dhagxumada iyo waxaan fiiriyaa ayay tiri sheikhuna alfaadil sida uu ii liidayo ee aanan agtiisa hooyanimo uga asaahilin ilmaha hortooda ayuu igu cayaa ayay tiri sheikhuna alfaadil taladu way iga cakiran tahay waxaan go-aansaday ayay tiri inaan isu dhiibo isla markaasna aan si toos ah u dhegaysto oo aan ku dhaqmo ayay tiri talooyinka uu siinayo saaxibulfadiila sheekh maxamuud sheekh xasan abu dalxa dhexdiina ayaan ka dhex baxayaa sheikhuna alfaadil falyatafadal mashkuuran wamajuura الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا gabadhaasi ilaahay baan ooga baryaynaa murugada iyo welwelka ay sheeganayso ilaahay inuu ka qaado awlaaddaas ay tidhi awlaad fara badanna ilaahay inuu u xifdiyo baariyiin barara'ana alla oga dhigo subxaanahu wa tacaala waxaa xoogaa isu kay qaban la carruur badanna waan leehoo dee ninkii baan u dhalay haddanana mar walba waa uu ka shallaytaysan yahay ama wuu ka shal wuu ka xun yahay guurkayagii hadduu shaqo waayo anigii buu sabab iiga dhigayaa ilaa aakhirihi su-aasha aanu dhegaysanaynay taasi way sukay qaban la'dahay wax yar maxaa yeelay wuxuu caqligaygu isiin lahaa ninka haddiiba uu noocan yahay yacni inaad caruur fara badaan aad u dhashaay caqligaygu marka horeba ima siiyeen oo qof aan lala noolaan karin buu iila muuqan lahaa laakiin carruur badanna waan u dhalay ee maxaa la yidhahdaa dhibkaana waan ku qabaa waxaa suurtagala inaad sabar badan tahay waxaa suurtagala asagu inuu meelo kale ku fiican yahay oo hadalkan iyo waxan uu sheegayo marka laga reebo waxaa laga yaabaa inuu yahay nin reerkiisa u shaqaysanaya waxaa laga yaabaa inuu yahay nin diinta ku fiican waxaa laga yaabaa cafwan waxay tiri wuxuu ku fiican yahay ilmuhu jecel yahay waan kuu soo wadaa ani iidaa marka anaaba tusaalaynaya waxaa laga yaabaa inuu ilmaha jecel yahay waxaa laga yaabaa inuu ilmaha inuu ilmaha diinta baro waxaa laga yaabaa inuu deeqsi yahay waxaa laga yaabaa inuu qaraabadaada jecel yahay sir baa jirta kugu haysa meesha ilaa ad carruuro badan ka dhashay sidaa daraaddeed waxaan ku soo koobayaa su-aashani laba qaybood baan u qaybinayaa qayb ninkaan kula hadlayaa qaybna adigaan kugula talinayaa maadaama tiri maanta adaan ku dhegaysanayaa awalan zawjkaan la hadlayaa waxaan leeyahay gabadhaad ka dooratay waxaa gabadh adduunka joogta intaasoo awlaadana alle uu kaa siiyey horta ilaahay ku xamdi oo ilaahay ku shukri subxaana humma wanaag u samee dhagaxumadana ka ilaali kaama mudato wallac ay qaaday xaamilo ay noqotay umul ay gashay yaan dhannaynba laga yaaba waxa aad sheegayso ilaahay oga baq carabkaagana ilaasho niyadaadana gabadha u wanaaji tafaa'ulka xunna iska daa tatayurka xun ma wanaagsano tatayurka waxaa yacni qofka inuu wax iska shaqaan waayo adiga dartaa weeye waxaa weeyaan tatayur baa la yidhaahdaa sidaa daraaddeed tafaa'ulkaa wanaagsanow wax wanaagsan filo qadarka ilaahayna ku kalsoonow subxaana wa tacaala codkaygu hadduu ku soo gaadho hadday taladaydu ku soo gaadho rajo wey waxaan ka qabaa gabadha calaacalka ay soo gudbisay inaad ugu beddesho wanaag iyo farxad ayaan kaa rajaynayaa waayo waanu ku jecel lahay soomaali baa tahay muslim baa tahay waanu ku jecel nahay aakharadaadaanna u danqan adduunyadana lafteeda haddee ilmahaagu reeray yeelan doonaan in gabadhaadu ay maqli jirtay adigoo hooyadaa hooyadeed saa ku leh oo carruurta hortooda aad ku caayisa say sheegtay weeyaane shay sheegtaa bay arrintu tahay haddee adigana gabadhaadii nin bay yeelan doontaa marka in gabadhaadii ilmaheeda hortooda lagu caayo ama la yidhaahdo balaayadan adaa anaaba kugu khasaaray oy gabadhaadi kuu timaado y aabe intay kuu timaado aabba ninkii i qabay saasuu leeyahay waan kugu khasaaray kuma faraxsani shaqala'aantan adigaa ii sababay carruurta hortooda buu mataqaanaa waxaa igu sameeyaa xaqiiqa iyo runta markaad ii sheegto ma ku faraxsanaan lahayd ma waxaad ii lahayd nin wanaagsan baa ku qaba mise waad cadhoon lahayd gabadhani xaaskaaga ah ka soo qaad marka gabadhaad adigu dhashay hooyadaa ka soo qaad eeddadaa ka soo qaad habaryartaa ka soo qaad wax inay dhagahaagu maqlaan aadan jeclaateen adiguna ha maqashiinin gabadh muslimada inka intaasaan leh gabadha waxaan leehay gabadhay waxaa kaa muuqda sabar baa kaa muuqda dulqaad badan baa kaa muuqda sabarkaagaa wad dulqaadkaaga wad asagana u duce intuu ku wanaagsan yahayna ku ammaan inta uu ku liitana adigu u kab oogu sabra oogu dulqaado carruurtaada dartood oogu dulqaado intuu ku fiican yahay oogu dulqaado dhagaha ka laabo salaatuleylkana oogu duce waxaad is leedahay wuu ku soo dhowaan karaana oo wuu ku wanaagsanaan karaana u samee awooddaadaan ka hadlayaa wixii aad isleedahay hadalladan inuu dhaho way ku kallifayaanna ka ilaali gebagabada iyo kelimada kale gebagabadeedu waxay leedahay maadaama tiri abu talxaan doonayaa inaan dhegaysto taladiisana aan qaato waan kuu ducaynay reerkaaga dhaq reerkaagana u sabar carruurtaadiga aabbahoodna isku hay adduunyada waa afar beri qabri baaba naga dambeeya gohor la noolaan doono war lagama hayo biidni illaahi ilaahay waxaan ka rajaynba maalinta qiyaamo haddaad sidaa u sabarto ujuur aad u weyn oo aan dhammaanaynin oo ayagoo dadku qiyaamo taagan yihiin oo la qaaqaawan yahay oo jahannamo xarkaad lagu hayo inay buur weyn inay halkaa ka soo baxdo kadibna dadkaoo dhan ay dhahaan alotolow buurta yaa iskale kadibna la yidhahdo heblaayaa iskale oo adigii intaad faraxdo aad dhado mataqaanaa seen ku mutay kadibna lagu yidhahdo waa sabarkaagii waa dulqaadkii aad ninkaaga u dulqaadanaysa kadibna maalintaasi ilaahay subxaana wa tacaala kugu abaalmariyo janno aadan cibaado badan ku shaqaysanine sabarkan aad ku shaqaysatay gebagabada warku waxaa weeyaan sabar iyo dulqaad yeelo reerkaagana dhaqo ninkana waxaan leeyahy gabadhana ilaahay ooga baq subxaana wa tacaala hadalka xunna ka ilaaliy wallahu aclam ما شاء الله جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك شيخنا الفاضل الله سبحانه وتعالى هو عشوم حلول عين الجنة فضيلة سيدي سائلة حتى وحي لا ذا من أيها خبي وها دبدا أي جرى لا ذا كالبيت وها كان وضم البرد مدفرة بدنا يعني هلك جوجي أي كري شيخنا الفاضل لبس سنة تدع سنة مركي وجمع نادا أي مري ما جري إلا غفرنا أي سيدي أي لا ذا شيخنا الفاضل لكن إنه إيه ماذا أي عاجز كوهيد أو مرة فأنيك أي توني تري intii aan halkaas joogay ayaan line kala helay waxaan tegay waddanku jooga maahana waddan kale ayay leedahay suuqan ulfaate wuxuu keenay inuusan telefoonka iga qaban markii aan baaritaan sameeyena waxaan ogaaday ayay leedahay inuu dumar kale ku mashquulsan yahay dhibaataa jirto oo wiil ayaan u dhalay ayay tiri wiilkuna mar walba wuxuu iu weydiinayaa hooye aabe aawey aniguna mar raba ayay tiri inaan wiilkayga niyo jabiyo aabihiina mar raba inuu nala midoobo maxaan sameeyaa ayay leedahay sheikhuna alfaadil falaytafadal mashkuuran wamaa jooraa الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنتن وكلا وأرن عائلو أرنتن وكلا وأرن جر أباهن أرنتن وكلا وأرن أباهن ننكي إن لما قلو oo asaga intii la raadiyo ama qaraabaha ha la hadleen iyo qoys ama nin sheekh oo laga haybaysanaya ha la hadlo ama saaxiib ay isku wanaagsan yihiin ha la hadlo marka arrintan oo kale waa arrin qoysoo in la galo u baahan talan siin lahaa gabadha taladan ku siinaya waxaa weeye aabbaad leedahay hooyaad leedahay walaalaad leedahay adeeraad leedahay dad baa ninkan ku siiyey oo lagaa soo doontay dadkii awe waa inaad dadkii u sheegto ood gaarsiiso ood dhahdo ninkii ama ha i dhaqdo sida qof dumara loo dhaqdo ama ha i furo sida gabadh loo furo arsaaqadayda ilaahay baa iskale ilaahay baa isiin wa in yatafaraqa yugni illaahu kulla min saacatih intaa waxaa dheer asaga wuxuu leeyahay aabbe wuxuu leeyahay hooyo wuxuu leeyahay walaalo wuxuu leeyahay adeerro inaad la xidhiidho oo dhahdo zawjkayga waan jeclahay laakiin dhaqasho kuma haysto ee zawjku ha i dhaqdo ama ha i dhigo shaqadaasaan kuu dirayaa biidni illaahi tabaaraka watacaala waana arrinka uu xalku meeshu ka dhow yahay adiga arrintaada ila tali wax badan kugu soo kordhin maysa adiga mawduucaagan maxaa yeelay waa arrin camali u baahan in la dhex galo u baahan ninki in lala hadla u baahan in la waaniyo u baahan sidaas arrinka u soo gudbisa hadduu yahay in la waaniyo u baahan xuquuqda in loo sheega u baahan ama adi sow ma aha waan kaaga mahad celinayaa inaad yacni wiilka aad jeclaan lahayd aabbihii in uu la noolaado runtiina waad ku ammaanan tahay waana wax aad u wanaagsan inaad wiilka aabba u raadinayso hase yeeshee waxaan leeahay hadduu aabbuhu warkaygan gaadho gabadhu siday sheegayso hadduu arrinku yahay xaaskaaga la xidhiidh oo ilmahaaga la xidhiidh oo aakhare qiyaamo su'aal baa la isweydiini kullukum raacin wa kullukum mas-uulu can raciyatih haddaad barwaaqaysan tahay oo aad cunto haysato ama aada haween kale aad qabto gabadhan kugu xidhan ee miskiinta ah xuquuq bay leedahay oo gogol bay u baahan tahay oo noolal bay u baahan tahay oo khariise iyo shahway leedahay oo ilmihiibaa baa aabbo u baahan ilmuhu aabbo uu aabbadhuhu u baahan yahay aakharo si aadan adiga oo dhinac dhinac u socda aadan u imaanin aakhare su'aal weyn baa taa leh arrintaa isdaba qabo oo gabadhaa way ku jeceshahay oo waa midda hadda su'aasha meesha naga soo weydiinaysa gabadhaas ayada ah u tag oo ilmahaana la korso oo ayadana xuquuqdeeda sii ilaahayna ooga cabso subxaana wa tacaala gabadhana waxaan leeyahay waad ku maadsan tahay inaad su'aashaa noo soo gudbaysay laakiin turuqda iyo wasaa'isha iyo waddooyinka aad u maraysaay ha noqdo ehel iyo qaraabo iyo saaxiib kula jooga ama asaga la jooga si arrinkaa loo xalliyo wallahu aclam masha allah jazaak allahu khayr waaxsana allahu ilayka wagafara allahu danbak sheekhuna alfaadil alla subxaanahu watacaala dembigaaga iyo dembiga waalidkiisba ha dhaafo sheekhuna alfaadil tagoogaaga tag ula furay tashwiishaada ma la ato sheekhuna alfaadil alla subxaanahu watacaala wanaag iyo khayr badan ha ku waafajiyo sheekhu lfaadil arrintan waa arrin gabar ayaa su-aashan qabta waxay leedahay anigoo maxajaba ah oo guriga aaba ah, iyo hooyaday jooga oo jaamacadda iyo guriga u dhexeeya ayaan safray waxaan aaday ayay tiri islaan ayeyday ah oo gobol kala degan halkaa markii aan tegey anigoon weligeyba nin la hadlin ayay tiri sheikhun alfaadil ayaa nin ay ayeye isyaqaaneen iisoo haataa u tegay ayay tiri sheikhun alfaadil kama joogina waan ka guddoomay ayay tiri sheekadii maalintii dambe ayuu dhala biyaa ii keenay miyirkiiba waa iga tegaaya lagaa shuuqanulfaatil oo hurdo ayaan la dhacay isaguna xumaan ayuu igu sameeyey ayay tiri aabbahay gabar ayaan u ahay iyo asxaabtii iyo dadkii iyaqiinay ayay tiri shuuqanulfaatil nin kasta markuu ii yimaado ee uu guur iga damcana waxay tiri waa niyo jabay waxaan sameeya ma aqaano weliba ninku wuxuu ku hanjabay ayay tiri inuu aabbahay diri doono haddii arrintaa aan sheego xaalku waa iga dhabaqsan yahay ayay tiri sheekhuna alfaadil gundoon waa ahay si aan dadkii wax ugu sheega ma aqaano gabarnimadeydii halkaasay ku burburtay maxaad igula talinaysaa xaggee wax ka mara ayay leedahay sheekhuna alfaadil falyatafadal mashkuuran wama ajuura alxamdu lilah waalsalaatu wassalaamu calaa rasuuliillaah sal allahu calayhi wasalam gabadhaasi haddayna maqlayso oo su-aashaa sida loo soo gudbiyey qofka soo gudbiyey ay sa arrinta u tahay axmed waxaan kaa codsanayaa inaad gabadhaa teleefankayga soo siiso maxaa yeelay waa arrin u baahan si gooni ah in loola taliyo waa arrin u baahan in talooyinka ku habboon si hoosa loo siiyo kuma habboono babligan inaan talada aan ka bixiyo sidaa daraaddeed si aan gabadhaasi welwelka haysana aan oola qaybsanno dariiqa aan isleenahay khibraddayadu arrinkaa gabadhu way kaga dabbaalan kartaa maadaamoo siday sheegtay la qasbay ama la sumeeyey ama biyo wax loogu daray kadibna gabadhnimadeedii meeshaa ku baaba'day haddana ay doonayso guur ciddi ay guurka la qaybsan lahaydna gabadhnimo lagu og yahay hadhowtana ay cabsanayso waxaan rajaynayaa dariiqa ugu wanaagsan oo gabadha arrinta ay oga bixi karto waxaan si gooni a baan u siin doonaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala fasax baad u tahay gabadhaasi in aad siiso haddayna maqlayso oo ay khadka ku jirto inaad teleefonkayga si khaasa u siiso waad u fasaxan tahay markaasaan wixii faahfaahina siin doonaa wallahu aclam ما شاء الله جزاك الله خير وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك شيخنا الفاضل الله سبحانه وتعالى ha kuu asturo sida uu u asturo aba u dhareeyo abulambiyaai wlmursaliin nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam alla subxaanahu watacaala sheikhuna alfaadil ha ku hariyo hooskiisa maalinta uusan jirin hoos kale oo la harsado sida aada nooga damqanayso ee aada ceebteenna u asturayso alla subxaanahu watacaala ha kuu asturo sheikhuna alfaadil sheikayga qaaliga hawsaailada xigtaa waxay leedahay nin ayaa iqaba waxay leedahay waxaan ahay xaas dambe oo min yaro ah ninku isagoo qaba ayaan la guursaday ayay tiri shukuna fark dowladda waxaan u sheegay boyfriend inuu ninkaana igu qabo arrintii way igu cuslaatay oo hadda waan qaadan lahay ayay leedahay shukuna fark ninkiina diyaar uma ahan oo naag kale ayaaba iga horreysay oo u diiwaan gashan lacag baa la isiiyaa aanan xaq u lahayn ayay leedahay sheikhuna alfaadil sida ay hadalka u dhigayso maxaa xal ah oo igula talinaysaa falitafadal mashkuuran wamaajuura alxamdu lilah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم waddamadan reer galbeedka waxna waa qaanuunka ayagu ay dejisteen oo ninka loo ogol yahay oo keli ah in loo diiwaangeliyo hal qof oo dumar ah inta kalena saaxiibbo uu ka dhigan karo waxna waa shareecadeenna islaamka shareecadeenna islaamku ninku waa qabi karaa qof wax ka badan ilaa afar awooddiisu intay dhanta laakiin waddamadan la joogo hal qof oo keli aba ah loo diiwaangelin waxaad samaynaysaa laba arrimood oo keli ah waa arrinta koowaadee dawladdaad u sheegaysaa ninkan inuu ku qabo markii ay ku dhahaan ninkan xaas baa u diiwaan gashan adiga waxaa lagugu qorayaa shuruucdooda iyo waddankan waddamadan la joogo qaabka ay wax u dejiseen oo saaxiibnimo bay wax iskaga dhalaaneen adiguna sharciga islaamkaa lagugu qaba hadday ayagu marka diidaan oo ay yidhaahdaan gabadh kalaa kaa horraysay saa daraaddeed waan kuu qira waan kuu oggol lahay waana kuu diiwaangelinaynaa ninkan inuu ku qabo shareecadiinnana aad isku qabtaan laakiin annaga agtaannada saaxiibnimaad ka tihiin ilmaha dhashana aabbahood baa lagu qorayaa saa daraaddeed xarajka iyo dhibka meesha aad ka dareemaysa ma garanayo haddiiba mar ayaga qaanuunkoodu uu leeyahay hal xaas unbaa la qabi karaa wixii kalena waa saaxiibo adiguna aad tidhi islaam baa iga horraysay warkaasi waa dhan yahay adigu u sheeg waxaad ku dhahdaa ninkaasba i qaba dhibku waa haddii aan wax la sheegin saaxiib baad noqonaysaa marka waa khatar laakiin haddaad sheegto oo dhahdo ninkanaa i qaba waa laguu diiwaan gelin carruurtana asaga ayaa aabba u ah lacagtana asaga ayaa looga jari sharciga ayagu dejisteen wixii lacagoo saa aad caddaan ku qaadatana dembi kuguma aha waayo ayaga ayaa nidaamkaa dejistay wallahu aclam ما شاء الله جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك شيخ الفاضل الله سبحانه وتعالى هاكو بركيو الله سبحانه وتعالى خيركاغا qoyskaagii asxaabtaadaba rabbi subxaanahu watacaala ha idinku kulmiye janat lfirdows sheikhuna alfadil baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk qadar allahu cumrak sheikhuna alfadil shuqul fadil faa'iidada xitaa waxay leedahay nin ayaan iskabnaa shan cunug ayaan u dhalay ayay tiri shuqul fadil ninkaasi waa nin muqaadaraad isticmaala ayay tiri daroogada ayuu aada u isticmaalaa ayay leedahay shuqul alfadil wuxuu ka shakiyey ayay tiri inaan gogol dhaaf sameeyey ilmahaygii wuu inkiray oo wuxuu leeyahay ayay tiri shiikhun alfadil d n a ha laga qaado wuxuu ka shakisan yahay ayay tiri dad isaga qaraabadiisa ah oo weliba ay aada iskugu dhow yihiin wuuna masafidanayaa ayay tiri shiikhulfaadil oo wax naga dhexeeya malahan ehelkayga ayuu ku leeyahay inaan anigu faaxisho sameeyey oo uusan ka xishoonayn ayay tiri aad baan uga dhigay dabakaarka ayay leedahay shiikhulfaadil maxaa xal ah maxaad igula talinaysaa ayay ku leedahay shiikhulfaadil falyatafadal mashkuuran wamaajuura alxamdu lilah والصلاة والسلام على rasuuli الله صلى الله عليه وسلم aflagaadada aan xaqiiqada ahayn qur'aanku waa noo diiday suuratu nuur buuna allah ku sheegay ina alladiina yarmuuna azwaajahum waladiina yarmuuna azwaajahum walam yakun lahum shuhadaau ila anfusuhum fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaatin billaah ninka xaaskiisa zino ku tuhmaya ayada oo beri ka ah shareecadeennu meel adag bay dhigtay labada isqabta licaan baa marka dambe sharcigu ku soo gebagebeeyey waalkhaamisa anna lacnatallaahi anna khadaballaahi labada aayadood horta arrintaas iyada ah aflagaadada weliba xaaskaagii reerkii kuu dhaxay inaad aflagaadayso waayahan calaacal badan baa ragga ka dumarka ka imaanaya oo ragga xaggooda ka imaanaya wuu icaayey hooyaday buu caayey soddohday buu caayey kanuu caayey waxaa la yaab leh nin rag ah oo ilaahay subxaana wa tacaala mas-uul ka dhigay gabadhii u dhaxday inuu ama ayadii aflagaadeeyo oo caayo ama waalidkeed aflagaadeeyo oo caayo waxaa weeyaan waa yacni wasfi ama tilmaan khisiis ah oo aad iyo aad u xun wey waa tilmaan aad iyo aad u xun raggu afkooda ha ilaashadeen oo ha xishoodeen oo hooyooyinka gabdhaha dhalay oo hooyadii ah ha ka xishoodeen oo gabadhan u dhaxday ee uu xaaska ka dhiganayee qaawinayo ee shahwadiisa uu ku gudanayahay ha ka xishoodo inuu aflagaadeeyo aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaasilaati almu'mina mu'minaat licunun fi dunya waalaakhira kuwa aflagaadaynaya gabdhaha waxaasoo dhan hilmaansan adduunba waa la lacnado iyo aakharo aakharna cadaab bay leeyihin asabcu almuubiqaat toddobada waxalaagtana waxaa ka mid a qadfu almuxsanaati alghaafilaati almuuminaat waa waano waa wacdi waa tadkira waa xusuusin nin walba la xusuusinayo iyo gabarh kasta oo muslimaba intaa haddii aan ka tago ninka waxaa tidhi mukhadiraadka aduu isticmaalaa ninku hadduu mukhadiraadka iyo xashiishka aduu isticmaalaayo iyo hadduuba isticmaalo muxuuba kale og yahay horta qof maskaxdiisu joogtabaa wax lagu xukumaa ama laga hadlaa qof aanba joogin maskaxdiisu oo mukhadiraad iyo xashiish isticmaalaya dee hadduusa ku dilin buuba ayaan joogaa sooma waa wax ay ka suurtagal tahay marka talaan ku siinaya shan carruura asagaa kaa dhalay soomaa asagoo mukhadiraadka isticmaalaya shan kalena ha kaa dhalo tartiibtaada iska joog taa waa mid ma aha soo ma aha waalid baad leedahay <clears throat> waalidkaaga la hoosgal aabbaha la hoosgal hooyaada la hoos gal u sheeg wax haddana dhibkan baan ku qabaa haddaad adigu doorato inaad la noolaato nin mukhadiraadka saa uu isticmaalaya ilaa shan carruura ilaahay kaa siiyey waad wanaagsan tahay shan kalena ha kaa siiyo ilaahay subxaanah wa tacaala noloshaada wado haddayna arrinku saa ahayn waalidkaaga la hoos gal aabbihii ku siiyey sidaan gabadhii haddaay taladan siinhayo kala baan ku siinayaa waalidkaa arrintaa weydii qofkuna asagaa yaqaana duruufta iyo danta nin xashiish intaa cunaya inuu la noolaado asagaa garanaya danta ku jirta wallahu aclam ما شاء الله جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك شيخنا الفاضل الله سبحانه وتعالى ha ku badbaadiyo alla subxaanahu watacaala qulubtaada khayr iyo wanaag ha ku shubo sheikuna alfadil awlaadaada baaxi allah ha ka dhiga sheikuna alfadil alla subxaanahu watacaala jannat lfardows sad ha kaaga dhigo saa'ilada xigta waxay leedahay sheikuna alfadil waxay leedahay sheikuna alfadil wiil dhalinyaro ah oo aan ku qanacsanahay diintiisa iyo dhaqankiisa ayaan isbaranay aabbahay ayaan u tegey ayay tiri suuqan alfaadil waxaan u sheegay in la isoo doonanayo oo uu la xaalo ninkayga mustaqbalka nasiib darra waxay tiri suuqan alfaadil ninka iguursanaya qabiilka uu ka dhashay iyo waxay leedahay aabbahay ayaa aada iskugu xumaaday waxayna isu maandhaafeen ayay tiri suuqan alfaadil gabar aabba adeer u yahay oo ninka iguursanaya qabiilkiisa nin ahi uu xumeeyey waa sida hadalka u dhigtay gobashii markii loo galay oo aabba la weydiistay gabadhii aabba waa ka istaagay ayay tiri wuxuuna yidhi reer hebel gabar ma siinayo isagoo sabab uga dhigaya ayay tiri suqna faadil gabar hore oo la xumeeyey aabbihii wiilka dhalay ayaa aabba si gaara ah ula hadlay oo ku yidhi qabiilkan naga daa aniga adigu aan xaalno gabadha dhaqisteedana anigaa mas-uul ka ah wiilkaygana anigaa ku dhaqaaleynaya ninkiina wuxuu yidhi aabe waa kuu shaqaynayaa ee gabadha aan jecelahay ee aad adigu dhashay isiin laakiin aaba waa ka biyo diiday ayay leedahay sheikun alfaadil isagoo sabab uga dhigaya gabadhaa uu adeerka u yahay ee lasoo xumeeyey ayuu reerkaygiina u diidan yahay ayay leedahay sheikun alfaadil hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa jacaylkuna waa hayaa ayay gabadha ku haystay sheikun alfaadil maxaad igula talinaysaa ayay ku leedahay falyatafadal mashkuuran wamaa juuraa الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم laba orah ama laba kelimo ama laba weedhood ayaan su-aashaan ku soo koobayaa mid aabbahay ku socotaa midna gabadhay ku socotaa aabbahan ku hormarayaaye ee hal gabadh oo la xumeeyey qabiil dhan inuu xun yahay kama dhalanayso way dhici kartaa qoysaska qaarkood inaynan akhlaaqiyan u wanaagsanayn laakiin ma dhici karto in la dhaho qabiil hebel akhlaaqiyan ooma wanaagsanoo gabdho lama siin karo taasi mustaxiil weeye ma dhici karto walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin calaa anlaa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu liltaqwa ilaahay baana amraya cadliga miqyaaska wax lagu qiyaasay wax lagu miisaamayo hadduu naga hallaabo natiijadu waa sidan oo kale shaygii meel uusan ahayn ayaan dhigaynaa ama qiyaas ooga dhigaynaa haddii gabadh la xumeeyey nin baa xumeeye ha laga xaalo ha lagala xaalo laakiin reer hebel gabadh bay naga xumeeyeen oo saa daraaddeed kuma siinayo odayga waxaa leeyahay isdeji gabadhaada faham jacaylkeeda qadari qiyaasku waa inuu noqdo addiinu waalkhuluq marba wiilkan diin iyo khuluq wixii gabadh nin lagu siin nin wixii gabadh lagu siin lahaa hadduu ninkan wato shaydaanka iska naar soo weysayso laba ragcadood tuko qolo ay cadaawad idindhex martay gabadhana ha u qaadin ayadana guur la'aan ha dhigin shaki ha ku beerin hana niyad jebinin gabadhaada jacaylkeeda la qiime oo la gerab istaag oo wiilka diin iyo akhlaaq uun ka eg bi'idnillah oo odaygan ku baryahayaa kule dadka intaad naga dayso anigi iyo adiga aan xididno wax aad u qiimo badan weeyaane u soo dabac oo u dhega u dhega raarici oo xaqiiqada waajah aabbaa horta intaasaan leehaya aabbo walbaba oo anigu aabbaan ahay gabadhana waxaan leeyahay aabbaha waa muhiim gabdhaha waan ku dhahaa wiilashana waan ku dhahaa laakiin gabdhaha u badan waalidku waa muhiim nin waad heli kartaa laakiin aabba ma heli karto nin waad heli kartaa laakiin aabba ma heli karti qiimay aabbaha qadari aabbaha anigoon ku waafaqsanayn inuu sidaa kugu diido haddana hadduu ku adkaysto waxaan kuula talinayaa tuur jacaylkaaga tuur jacaylkaaga waxaan kuu lehay waxaanu aragnay gabdho badan oo talada lagula talinaya intay qaadan waayeen oo hooyadood iyo aabbahood derdereen xiisadii iyo kulaylkii markuu ka jabay xaqiiqadii iyo runtiina la gaadhay bil iyo laba bilood oo keliyana la isqabay labadii qofna ay dabeecadoodii mid walba la soo baxay inay gabadhii dib farta ka qariintay low istaqbaltu fii amrii ma stadbartu alla waxaan gadaal ka ogaaday haddaan horay ka ogaan lahaa ay ka dhacday dad badan baa halkaa waraabo ku cunay dad badan baa lagu yidhi war waddadaa ha marina yay leedahay oo qodxay leedahay oo ragaad bay leedahay hase yeeshe eh way garan waayeenoo way qaadeenoo waraabaa cunay ciddaad u soo qayli doonto wa'ayo ciddaad u soo ooyi doonta wa'ayo ninkan hadduu ku xumeeyo yaaduu xaggeen ku soo noqon doontaa yaa arrinkaaga xaq u leh yaa markaaba qalbigaaga ku soo dhacaya yaad aabbow dhihi doontaa yaad hooyay dhihi doontaa yaad walaal dhihi doontaa yaa arrintaada la xaajoon kara oo kula fardaamin kara oo dhibka aad ku jirto kula qaybsan kara ciddii ku dhashay wey ha xumaynin cidda ku dhashay waa idinku celcelinayaa gabdhow gabdhow waa idinku celcelinayaa hadduu aabbahaa wiil kuu diido asaga oo gar daran weliba aabbaha raalli geli qaacidadana meel ku qor nin waa la helaa laakiin aabba lama helo arju inaad fahamtay su'aasha jawaabteeda aan isleehay qalbigay taaban mustaqbalkaagana way ku xidhan tahay wallahu aclam masha allah jazaka allahu khayr wa allahu ilayka wagafara allahu dambak subana alfaadil alla subxaanahu wa tacaala labada ku dhashay ee aad baaxirnimada u samaynayso fadligooda ku gal janatulfirdows alla subxaanahu wa tacaala khayr iyo wanaag badan ha ku waafajiyo baaraka allahu fiik sheikhuna alfaadil saa'iladda xigtaa waxay leedahay sheikhuna alfaadil su-aasheeda raggay ka imaan jirta lakin hadda gabara iisoo dirto waxay leedahay nin kasta oo aan guursadaa wuxuu leeyahay lacag ma haysto sheekadu markay meel fiican noo marayso oo aan wax walba gabagabayno oo guurkii aan kaaliga u saaranahay ayuu wuxuu lasoo istaagayaa ayay tiri sheikhuna alfaadil lacagi ma jirto sababta waan garan waayey ayay leedahay sheikhuna alfaadil maxaad igula talinaysaa falyatafadal mashkuuran wamaajuura الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد nin kasta waxaad moodaa mubaalagaa ku jirta ka badbadin baa ku jirta nin kasta su-aasha mulaaxada ayla jirta nin kasta kelimadaan dhadhaminayaa ujeed macnaha ay leedahay nin kasta rag fara badan baa jira oo guur wanaag guur raba dhaqaalana haysta waa laga yaabaa nasiibkaagu adiga inuu kugu aadiyey nin kasta mar alle markay meel fiican noo marayso inuu dhaho wax ma haysto marka hore ducayso insha allah labo intaada ninkan dhex gelin warayso muxuu haystaa waa marka saddexaade haddaad nin guursanayso shaksiyadda guurso lacag ha guursanayn aduma lacag baraadinaysa qofka shaksiyaddiisa guurso akhlaaqdiisa guurso diintiisa ku dooro hadduu wax haysto alxamdu lilah hadduu wax haysan waayana ilaahay baa arsaaqadda bixiyee haddii qof qof walba ilaahay arsaaqad buu u qoray qof meel iska fadhiya ma jiro intuu alla kuu qoray unbaad cuni diin iyo akhlaaq ku eeg kadibna ilaahay baa furaya albaabada dhaqaalaha iyo barakada iyo khayrka haddaase adigu lacag raadis tahay marka oo tidhi nin kasta oo la sheekaysto markay meel fiican ii mara noo marayso ayuu dhaha wax ma haysto saa daraaddeed waad ka tagtaa adigu ilaa iska wad marka saa hadduu arrinkaagu yahay iska wad iska wad ilaa aad marka dambe u gasho nin lacagle marka marka nin lacaglaad raadinaysa adigu raadi diin iyo akhlaaq raadi diin iyo akhlaaq iyo dhaqan wanaagsanin leh arsaaqaduna ayadaa imaanaysa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala wallahu aclam ما شاء الله جزاك الله خير وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك شيخنا الفاضل الله سبحانه وتعالى أمرقاga caqligaagaba ha noo barakeeyo alla subxaanahu watacaala adduun iyo aakhiraba ha kuu libaano sheikhuna alfadil baaraka allahu fiik sheikhuna alfadil saa'ilada xitaa waa gabar iyaduna waxay leedahay nin ayaa qaba awlaad ayaan u leeyahay ayay tiri waa jirradaa ayay tiri oo jiro ayaan qabaa marka hore waxaan codsanayaa in sheikhu iisoo duceeyo ayay leedahay sheikhuulfaadil marka xiga waxay leedahay sheikhuulfaadil ninkaygu siduu u fiican yahay oo uu ilmihiisa u haysto oo aniga ii dhaqaalaynaya inta aan caafimaadka qabo marka aan jirrado waxay tiri sheikhuulfaadil ninkii cusbo ayuu noqdaa markaasuu sankaga qabsadaa gurigana waa ka tagaa ilmihii ma xabsidi karo anigu isma xabsidi karo jirrada ninku ma jecla markaan caafimaadka qabo keliya ayuu jecel yahay ayay leedahay sheikhuulfaadil arrintaas aniguna aad ayaan u dhibsadaa ayay tiri waxaan weydiiyoon ku idhi war markaan caafimaad qababa waad irabtaa oo waad wanaagsan tahay marka aan jirrado maxaad u tagtaa iima uusa jawaabin ayay tiri shiikhuna alfaadil oo inta dhoo la caddeeyo ayuu iga tagaa marka aan u baahanaha inuu icaawiyo kama helo caawinaad marka aanan u baahnaynna waxay tiri shiikhuna alfaadil waxaad moodaa inuuba toban nin xoogooda leeyahay maxaad igula talinaysaa ayay ku leedahay sheikhuna faadil falyatafadal mashkuuran wamajuura alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam waa sax gabadhaa ducay codsatay waanu u ducaynaynaa ayada iyo inta xanuunsanba ilaahay inuu caafimaad siiyo cudurka iyo xanuunkana ilaahay uu ka qaado caafimaad ay ku cibaadaystaanna alla uu siiyo haddii ilaahay u qoro lawxulmaxfuudkana ay ku qoran tahay xanuunku inuu ku baaqi noqdana kuwa ku sabro oo dunuubta lagaga daadaadiyana ilaahay ha ka dhigo aamiin intaa waa ducadii ay gabadhu codsatay oon ballaadhinnay oon muslimiintoo dhan gaadhsiinay weliba annaga laba nin baa naga xanuunsan si khaas ah waan jeclaan lahaa in aadna loogu soo duceeyo ilaahay inuu caafimaad uu siiyo iyo inta xanuunsanba muslimiinta ninkayga markaan caafimaadka qabo wuu wanaagsan yahay markaan xanuunsadana sanku iga qabsadaa wuuna iska tagaa dumarka waxaan doonayaa inaan u sheego ragga dabeecad ay leeyihiin ma aha dabeecad wanaagsan la socda markaan leeyahay raggu dabeecad bay leeyihiin waa dabeecad aan wanaagsanayn waa dabeecad xun cumuuman ragga intooda badani jirrada dumarka ma jeclo islaan xanuunsata ma jeclo walidaalika waxaad arkaysaan haweenaydu haddii uu ninkeedu xanuunsado waxaad arkaysaan in alla inta awooddeeda abay ku bixinaysaa madaxa wax u saar lugaha wax u geli wax u soo kari qurfiyaheel usoo samee ee wax mataqaanaa maanta dhan inay dul fadhidaa laga yaabaa oo ay mataqaanaa u sabarto ninkii baa iga xanuunsan wuu qadhaysan yahay oo maanta o dhan ninku waxaa laga yaabaa hadday xaaskiisu xoogaa hadday xanuunsato oo waxaan ilaahay baa keena xanuunka eh oy jiroolay noqoto waxaad arkaysaa muddo yar oo kooban asagoo mataqaanaa xaasas kale iyo ku fikirayoo islaantiiba jiroolay iga noqoto calaacalaya meelaha raggu inta badan marka ilaahay caafimaad iyo cafi hana wada siiye eh horta dumarku inay xanuunsadaan maba jeclaba waxay doonayaan gabadhu inay makiinad noqoto oo makiinadda marag qaarkood ka dhammaadaa makiinadda marag qaarkood xataa hallowda ma yaqaanaan ragga qaarkood haweenaydu waa inay nawu waa inay makiinad un ordaysa oo xataa aan istaagay inay noqotay ragga qaarkood rabaan waxaan rabaa ragga marka inaan u sheego aan anigu ku jiro haweenku waa bini aadam way xanuunsan karaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa imtixaanka keena aan u sabarno dumarka xanuunkaba aan ogu sabarno oon ogu dulqaadanno oo siday ayagu noogu dulqaadanayaan markaan xanuunsanno walaalayaal aan ogu sabarno oon ogu dulqaadanno ninkan marka waxaan leehay walaalkayo waa lagu imtixaamay waxaa ilaahay kaaga baryaa imtixaankaa inaad ku sabarto oo xaaskaagii oo ku xanuunsatay waa imtixaan iyo carruurtii iyo cunto iyo awlaad adduun waxaa weeye inaad ku sabartaan adeer oo kaa codsanayna oo adiga aad ah booska iyadu ay taallo haddaad adigu maanta ahaan lahayd kama shikiyeen inay juhdi badan kugu bixin lahayd min baabi laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi inaad gabadhaa marka u dhaqaalayso oo aadan sanka ka qabsanin oo aadan ka tegin su'aalla aan ku weydiiyo yaa u qoray ayada xanuunka yaa kuu qoray adi caafimaad ilaahay waa caadile ma laga yaabaa inay cagsi noqoto ood hoosteeda seexato nafsigu waa wax jira xaqiiqo run oo dhaba weeye sanka ha qabsanin waa xaaskaagiia sida markay caafimaadka qaabtaba aad ugu wanaagsan tahay markay xanuunsatana ugu wanaagsanow soona dhowee rabbina ka bari xanuunka ku dhacay inuusan kugu dhicin wa ilaa ilaahay waa qaadir oo ilaahay waa awoodaa subxaana wa tacaala xalaqaadkiina soo maray xalaqo ka mid a waxaan xusuustaa waxaan xusay laba dumaraa la isla qabay siduu mataqaanaa nafsigu khatarta u yahay baan rabaa inaan ku khatimo laba dumaraa la isla qabay mid ilaahay awlaad buu siiyey saddex buu siiyey midna uurkay ku diday tii kale ilaahay wax ma siinin subxaana haween laysla isla qaba waxunbaa ka dhexeeya mararka qaarkoode way ku jees jeestaa marka islaabtaan ma dhashada ehe noocan ehe sidan ehe markay artaba maxaa la yidhahdaa aad bay u dhibtaa ilaahay muxuu qadaray waa qisay culummadu kutubta noogu qoreen oo dhacday allah wuxuu qadaray gabadhii waa la imtixaamay carruurtani ayadu maynan gacanteeda ku samaysanin caruurta allah baa bixiyey yahabu liman yashaau inaasan wa yahabu liman yashaau dhukuur aw yuzawijuhum dhukuraana wa inaasa wayajcalu man yashaau caqiiba ilaahay baa bixiya ilaahay baa cataayaadkiisa iyo hibadiihi wuxuu bixiyo awlaaddaa ka mida anugu ma samaysanin awlaadda ilaahay baa qaatay carruurtii mid mid bayna u dhinteen ilaa ay gabadhii meel cidla-a ah soo istaagtay allaha awooddaas iska leh ayaa u qadaray gabadhii aan dhalaynin intaasoo sano inay maalinta dambe uur yeelato erayadii ay ku tiri waxaa ka mid ahaa maalintii malaha ilaahay xaggiisa laga aqbalay ee gabadhaa nafsi ku dhacay tanna ilaahay uu barwaaqayn doono intay ku jees jeestay oo indhaha u kala rogrogtay ayay tidhi adigu mandhelays baa tahay wax ma dhashide fiiri midka i hor socda fiiri midka midigta iga socda fiiri midka bidixda iga socda saddex markay tilmaanto oo wiilala weliba wiilashay jecel yihin raggu ayay tidhi midna uurku ku jira adu maxaad haysaa mandhelays aan dhalayn baa tahay markay saas leedahay carabka ay ku hadlaysa ilaah baa siiyey awoodda ay ku hadlaysana allaa siiyey awlaaddan ay ku faanaysana allaa siiye ilaahayna deeqsi weeye gacantiisu waa saxaa gacantiisu waxaa weeyaan meel walbay gaadha alla subxaana wa tacaala xukunkiisa iyo qadihiisuna way fulayaan cashir in la siiyaa la damcay gabadhan sabarkeeda in lagu arsuqana alla u qadaray mid mid bay carruurtii oga dhinteen gabadhii kalena ilaahay afartii ay sheegayso welina waa alla siiyey allaahu akbar ma laga yaabaa xanuunkan aad gabadhan sanka oga qabsanayso eed oga tegaysaaye inaad u soo dhacdo oo hoosteeda aad timaaddo ilaahay ka baq rabbina ooga xisho nicamka lagu siiyeyna ku shukri ayadana waa lagugu imtixaamaye iimaankaagaa la fiirinhayaa iyo dulqaadkaaga eh ha ku dhixin imtixaanka haddaad soo khatintana waan kugu ducayn lahaa wajazaaka allah khayr ما شاء الله جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك شيخنا الفاضل الله سبحانه وتعالى اخر تقبل خير كجرا كسي شفت السنه حكاقه فضيلة الشيخ سيدي هذا الكاغو دولسار ما لهنا شيخنا الفاضل waxaan jecelahay inaad noo duceyso waxaan jeclaan lahaa marka ugu horeysa gabar kamida gabdhaha nagu xiran oo live facebookna ku jirta qolkana ku jirta toddoba sano ayaan nin qaba nin ayaan isqabnaa ayay tiri toddoba sanadood waana aan jecelahay ninkeyga isaguna waa isjecelyahay owlaad la-aan ayaana haysata ayay tiri sheikuna alfadil maantay sheekh abu dalxa ayaan waxay leedahay shuukun alfaadil ducadiisa u bukaa oo aan weydiisanayaa si kaliya laaba oo qalbi fiyow ayuu u duceeyaa ayay tiri sheikuna alfaadil waxaan rabaa ayay tiri inuu sheiku ii duceeyo gabar kale hooyo kale oo soomaaliyeed waxay leedahay laba wiil ayaan leeyahay labada wiil balwad xun ayay iga barteen iyagu waa aniga waa ii fiican yihin ayay tiri sheikhuna alfaadil laakiin iyaga ayaa ishaqan oo waxay leedahay sheikhuna alfaadil balwad khatara ayay leeyihiin inkasta oo ay aniga ii fiican yihiin ha igu soo duceeyo ayay tiri sheikhuna alfaadil sheikhu gabar kale oo ka tirsan maamulka banaatu dayibaat waxay leedahay way jiran tahay sheikhuna alfaadil iyaduna duco ayay rabtaa waxa kaleeto oo iyadana gabar ka mida ah gabdhaha qolkan ku xiran wiil ayaa ka neeftu ka dhibaysaa sheikhuna alfaadil marka wiilkaa in loogu duceeyay rabtaa ka xiran kan single motherka ah midda single motherka ah midda dhibaataysan midda ooyeysa tan ninku ku xun yahay ninka gabadha ku xumaatay ilmaha iyo waalidka isdiidsan kan xabsiga ku jira midka soo tahriibaya midka diintiisu ay ka finooday sheikhuna alfasil cunuga yar wadamadan ku dhashay ee af soomaaliga aqoon diintaysana aanba waxba ka garanayn dhammaantood sheikhuna alfasil duca ayay kaa sugayaan sheikhuna alfaadil falyatafadal mashkuuran wamaajuura الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ducadu afar qaybood baan u qaybin saddex waa laga dalbaday oo waa khaas midna waa mid caam ah maya afar waa laga dalbaday kow laba saddex nacam saddex waa laga dalbaday afar midna waa caam waxaan doonayaa inaan dhaho sayidi fadiilat sheekh حضرت الشيخ ma anaa go-ay mise shiiqa ayaa go-ay bahda facebook ila hadla bal sayidi मुख्तार insha allah biidnillahi karim shiikaan sugaynaa qof ay isoo jawaabay aad iyo aad u baahsan tahay shiikaan sugaynaa insha allah biidnillahi karim saaxib alfadiila sheekh maxamuud sheekh xasan abu talxa xafidahu llah waracaahu alla subxaanahu watacaala ha barakeeyo shiiqa waa sugaynaa insha allah biidni illahi karim waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii aan kula taliya talama qaadan iyo saaxib alfadiila sheekh maxamuud sheekh xasan sheekh abu talxa xafidahu llahu waracaahu waxay noqon doontaa inaan anigu dib u waco oo aan telefoonkiisa garaaco haddii allah awoodo salaan ka noqdo aqbali guddoon taladaada qaatay aada baad san tahay wax yar ii dulqaata marka aan raadso oo inaan raadiyo dalxa baaraka allahu fiik sheikhuna alfaa alla subxaanahu watacaala ha ku barakeeyo ciladu waxay ta telefonada koraka kama aqaano waa la koobay soo ma